بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف زيادة ثلاثة أحرف على الأسماء الثلاثية أسماءda ثلاثiga saddex xرف in lagu ziyaadiyo asmaada mujaradka waxaan soo sheegnay inay hulaaثi noqon karto rubaacina noqon karto khumaasina noqon karto waxaa kale oo aan soo sheegnay isimka hulaaثiga ah hal xaraf in lagu ziyaadi karo oo markaa uu noqonaa rubaaci laba xaraf in lagu ziyaadi karo oo markaa uu noqonaa khumaasi saddex xaraf in lagu ziyaadi karo oo markaa uu noqonaa afar xaraf in lagu ziyaadi karo oo markaa noqonaa subaaci hadda marka waxaan gelaynaa isimkii hulaatiga ahaa oo saddex xaraf lagu ziyaadiyey markaana sudaasi noqday min haadihi ziyaadaat waxaa ka mida ah ihjiiraa macnaheeduna waa maxay alcaadatu wadda waa qofka caadadiisa waxa uu ka caado yeesho ihjiraa maxaa ziyaada ah fiihi ihjiraa ziyaadatulhamzi ayaa ziyaadatulhamzati ayaa ahaaday walyaa-i walaalif hamzada horena waa zaa'id ya-dana waa zaa'id alifta u dambaydana waa zaa'id wasankiisu muxuu noqonaa haddaba ifciilaa mafaatiix waxaa asalka waa fa iyo ta iyo xaada liannahu min alfatxi a laga keenay maxaa dheeraada marka miimta hore waa dheeraad alifta waa dheeraad ya waa dheeraad mafaatiix calaa wasnaaye mafaaciil tamaahiil aلtaa-u wاlalifu walyaa wasankiisu muxuu noqonaa tafaaciil yaraabiic waa jamcu yarbuuc wa hiya duwaybatun fowqa aljurdi waa daabo in yar dooliga ka weyn jiirkay wax yar ka weyn tahay yarbuuc a la yidhaahdaa yaraabiicana lagu jamciyaa alyaa-u ya-da waa zaa'id walalifu aliftuna waa zaa'id walyaa-u ya-da kalena waa zaa'id maxaa asala markaa ra'da ra'da iyo ba'da iyo caynta inta kale waa zaa'id yaraabiya calaa wadnaaye iyo faaciil mustakhrij ama mustakhraj waxaa asalka waa saddexda u dambeeya saddexda kalena waa dheeraad almiim wasiin wataa calaa wadnaaye mustafcil hadduu isim mafcuul yahana mustafcal kibriyaa min alkibri baa laga keenay isla weyni saddexda xoraa asal ah kaafta iyo ba'da iyo ra'da inta kale waa zaa'id alyaa waa zaa'id walalif waa zaa'id walhamdatu waa zaa'id kibriya calaa wasnahaye ficliyaa uqxuwaan nabtun tushabbahu bihi اlasnaan waa geed ilkaha lagu shabaho nabtun tushabbahu bihi اlasnaan waxaa asalka waa hamsada iyo alifta iyo nuunta hamsada u horeyda iyo alifta iyo nuunta u dambeyda waxaa asalka ah waxay noqonayaan marka qaafka iyo xaada iyo waawda waxa dheeraadka ahna maxay noqonayaan hamsada u horeyda iyo aliftii nuunta u dambeyda uqxuwaan calaa wadnaaye ufculaan ilan waawdu waa asale ziyaadatu arbacati axrufin cala alismi hulaathi haddana waxaan gelaynaa isimkii hulaathiga ahaa oo afar xaraf lagu daray markaana noqday subaaci ishhibaab min ashuhbati ayaa laga keenay wa huwa sawaadun yukhaaliطuhu xumra waa casaan iyo madow isku daran waxaa asalka ah waa shiinta iyo haada iyo ba'da hore maxaa dheeraad ah alifta hore ama hamsada hore hamsada hore waa dheeraad ya-du waa dheeraad aliftu waa dheeraad ba-da dambena waa dheeraad labadii ziyaado marka waa ku jirtaa ziyaada mukhararana waa ku jirtaa ziyaada hayr mukhararana waa ku jirtaa ishii baab calaa wasnaaye ifciilaal alalifu fii awalihi hamzada uma alyaa ya-da uma alalif walbaa lakhiira ba'da dambe ba'da marka ziyaadada waa ziyaada muqarara mashyuuka min ashayk aa laga keenay shiintuna waa asal ya waa asal khaaduna waa asal inta kalena waa dheeraad mashyuuka waa odayaal jumuucda shayk a ah, waxaa ka mid a ah mashyuuka shuyuukhna waa lagu jamciyaa asheekh waa lagu jamciyaa mashyuuka waa lagu jamciyaa mashruukaa calaa wadnihaye mafcuulaa u caashuuraa waxa asalka waa caynka iyo shiinta iyo ra-da cashuuraa calaa wasnihaye faacuulaa aziyaadatu cala lismi arubaaci isimka rubaaciga in wax lagu ziyaadiyo intaas waxaa noogu dhammaaday hulaathi wax lagu ziyaadiyey marna hal xarafaa lagu daray oo rubaaci buu noqday marna laba xarafaa lagu daray oo khumaasi buu noqday marna saddex xarafaa lagu daray oo sudaasi buu noqday marna afar xaraf muxuu noqday subaaci haddana waxaan gelaynaa rubaacigii mujaradka ahaa oo wax lagu ziyaadiyey waxaan ka bilaabaynaa rubaaci mujarad ah oo hal xaraf lagu daray markaana noqday khumaasi ziyaadatu xarfin hal xaraf lagu ziyaadiyey mufaclil sida mudaxrij maxaa ziyaado ah miimta mudaxrij iyo mudaxraj calaa wasni haye mufaclil iyo mufaclal ziyaadat lmiim funcallun sida khunbacsatun taada laakiin wasinka xoogaa u dhimay haddii kale waxay ahayd inuu dhia funcallatun inuu dhaho ama uu yidhaahdo funcallun oo khunbacthun uu dhaho bis khunbacthun annaaqatu lghaziiratu laban waxaa la yidhahdaa naaqatun khunbactha idaa kaanat ghaziirata laban kahiirahu markay caano badan tahay waxa dheeraadka ah haddaba muxuu yahay nuunta maxaa asal ah khaaduna waa asal ba-duna waa asal cayntuna waa asal taaduna waa asal funcallun ziyaadat nuun fucaalil sida jukhaadib waa darbun min aljanaadib darbun ay nawcun min aljanaadib waa nooc ayaxa ka mid ah aljanaadib waa jamcu jundub maxaa asal ah jiimka iyo khaada iyo daalka iyo bacda maxaa dheeraad ah alifta jukhaadib calaa udnaaye fucaalil facawlal sida fadowkas wahuwa huwa alasad waa libaaxa maxaa ziyaado ah waawda ziyaadat lwaaw ficliil maxaa dheeraad ah yaada ficliil calaa wasni eh, qindiil calaa wasni ficliil waa faynuusta alqindiil waa waxa la shito ziyaadat ulyaa ya dheeraada waa rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey halkaas xaraf oo ah ya-da la ziyaadinaa marka wuxuu noqon karaa alif waaw ya keyrkoodna waa noqon karaa laakiin waxaa asalka ah in l in xarafka lagu ziyaadiyo ama kelimada lagu ziyaadiyo waa xuruufu lmaddi walliin kuwaas asal ah inta kalena waa maxmuulatun calayha fucluul sida cusfuur maxaa dheeraad ah waawda cusfuur calaa wasni fucluul ziyaadatulwaawi waawdaasaa dheeraad ah afarta kalena wasal asal facaluul sida qarabuus wa huwa sarju waa kooraha qarabuus facaluul waxa dheeraadka ayaa sheegi kara waawda sax ficlaal sida zilzaal maxaa dheeraad ah alifta facallaa sida xabarkaa maxaa dheeraad ah alifta u dambeyda xabarka waa maxay tawiilu dahri qasiiru rijlayn qaybta hore u weyn qaybta dambana u yar u gaaban ziyaadatu xarfayni laba xaraf oo la ziyaadiyey labada xaraf yaa lagu ziyaadinaa hulaati mise rubaaci rubaaci markaa maxay noqonaya sidaas facawlalaa maxaa dheeraad ah waawda iyo alifta u dambeyda fa'da iyo caynta labada laamna hadda waa usuushi ilan waa rubaaci asalahan dhaarnay rubaaci asalahna waa inuu fa iyo cayn iyo laba laam wato xabowkaraa addaahiya musiibada alwaawalif asaaba kuu sheegay waawda iyo alifta faycaluul sida caytamuus faycaluul maxaa dheeraad ah yaad waa dheeraad wawduna waa dheeraad attaammatu lkhalqi min annisaa'i walibil meesha fi nisaa uu leeyahay min annisaa'i walibil aa fiicnad inuu dhaho haweenayda jooggeedu uu dhammaystiran yahay caytamuus waa la dhahaa hasha jooggeedu uu dhammaystiran yahayna caytamuus waa la dhahaa wuxuu yidhi alyaa walwaaw ya-duna waa dheeraad wawduna waa dheeraad facaaliil sida manaadiil waa jamcu mindiilin mindiil maxaa dheeraad ahaa miimta iyo ya-da ilan mindiil calaa udni mifciilu ahaa waa la jamciyey manaadiil a lagu jamciyey markaase waxay noqotay mafaaciil marka wuxuu yidhi alalifu walyaa alifta iyo ya-da labadaasaa dheeraad waa rubaaciyaani laba xaraf lagu siyaadiyey waa haddii miimta laga dhiga laakiin asal laakiin waxaa xaqiiqa inuu ka yimid min annadli waannadlu alwasikh fulaanu nadlun ay eh, wasikh wasakhiyo meeshan ka dhan nadlun ay eh, dhahan carabt wasakda marka waxaa la yidhaahdaa annadlu idan nuunta iyo daalka iyo laamta saddexdaas waa usuul sax mindiil haddaba miimteedu marka waa zaa'id ee asal maayo leannahu min annadli uu ka yimid sax idan manaadiil calaa wasan maxay noqonee mafaaciil meeqaa dheeraada markaas saddex saddexa dheeraada marka ziyaadatu xarfayni maana ziyaadatu talaatati axruf waa in lagu daro ilaa usuushiisii nuun iyo daaliya laamay noqotay sax haadaa huwa hadda mindiil iyo manaadiil markaa raadine oo aa u baahato inaad ka raadido macaajimta miimta ka raadi meedid ee waxaa ka raadinaya nuunta nuuntaa tege nuuntoo daal lagu daray daalkaasoo laam lagu sii daray halkaasaa ka raadi kadib asaa mindiil kuu sheegi doona mafhuum soo maa faclaluut maxaa dheeraada haddaba waawda iyo ta'da ilan sidoodaa loogu dhawaaqaye cankabuut waa carcarada caarada waxaa la yihahdaa cankabuut annuunu walwaaw nuunta iyo waawda waa dheeraadu yidhi saxmiya maxaa sax ah waawdii taada marka inuu yidhaahdo attaau walwaaw waa inuu dhaho nuuntan waa wahmi waaye marka ilaa nuuntu dheeraad maane waa caynul waaye cankabuut calaawadni faclaluut waaye marka faclalaan zacfaraan maxaa dheeraada waa iska taqaanaa aliftii nuunta alalifu wannuunu ziyaadatu halaaثati acrufin cala lismi rubaaci saddex xaraf lagu ziyaadiyo isimka rubaaciga ah markaa meequ noqonaa subaaci facawlalaan maxaa dheeraada waawda aliftii nuunta u dambayda ilan sidooda lagu dhawaaqay sooma jeedid fa iyo cayn labada laamta oo suushiya haysatay cabawtharaan ismu nabtin waa geed geedaha ka mid ah alwaawu waalif wannuun saddexdaas waa dheeraad facawlalaan cabawtharaan faclaalaau barnaasaau yamshii fii kayri suncatin sidii ilaahay u abuuray si aan ahayn uu socdaa socod uusan lahayn ayuu ku socdaa oo mustacaar ah barnaasaau maxaa dheeraad ah alifta waa dheeraad alifta kale waa dheeraad hamsada kalena waa dheeraad fuclullaan sida cuqrubbaan wahuwa alcaqrab waa haraanka ama dabqalooca cuqrubbaan min alcaqrab aa laga keenay maxaa asal ah caynta iyo qaafka iyo ra iyo ba'da maxaa dheeraad ah ba'da ilan cuqrubbaan ba'da waa shidan tahay midda hore waxaan ka dhignay laamulkelimihii haaniga ahaa ba iyo alifta iyo nuunta luqatun fi lmukhafaf cuqrubaan cuqrubaanna waa la dhahaa cuqrubaan haddii la yidhaahdo maxaa dheeraada markaas alifta iyo nuunta markuu mukhafaf yahay laakiin haddii la shido cuqrubbaan haddii la dhaho saddex xarafaa dheeraada aziyaadatu cala lismi alkhumaasi isimka khumaasiga in wax lagu ziyaadiyo waxaan ka soo baxnay rubaaci wax lagu ziyaadiyey hal caraf mar lagu ziyaadiyey oo khumaasi u noqday laba caraf mar lagu ziyaadiyey oo sudaasi u noqday saddex caraf mar lagu ziyaadiyey oo u noqday subaaciddan waxaan gelaynaa khumaasi lagu ziyaadiyey qiyaasku marka muxuu ahaa hal xaraf in lagu daro sudaasi uu noqdo laba xaraf in lagu daro subaaci uu noqdo laakiin lama wadahay kulligood saa kuu sheegaa lam yaziiduu cala alkhumaasi khumaasi kuma ziyaadin kayra xarfin waaxidin hal xarf wax ka badan marka lama hayo khumaasi ee laba carab lagu ziyaadiyo oo subaaci noqday lama hayo wa min amhilatihi waxaa ka mid a fac layl saasa idin qora soo maaha faclaliil waa in saas la dhaho marka faclaliil meeqa laamu idin qoraa saddex laam waa in la helo faclaliil saddexda laam ma taqaanaan waa wada usuul ilan khumaasiga meeqa laamu wataa oo mujaradka ah saddex laam fa iyo cayn iyo saddex laamu wataa saddexdaas laamo usuusha waa in la helo hal xaraf oo dheeraadana waa in la helo oo ah ya-da marka salsabiil calaa wasni faclaliil waa inuu saas noqdo meesha hadda uu leeyahay facliil waa khalad baa marka yaa haddii he la shido see loo shidaa maba la isku shidi karee salsabiil salsabiilna waa ismu caynin fi ljanna waa il jannada dhexdeeda ku taalla ziyaadatulyaayadaasaa dheeraad ah fucalliil ayadoo saddexdeedii ilaa maa wadataa middaan maxaa dheeraada ya-da ya dheeraada qudac miil ashaykhu alkabiir odayga da-da maxaa dheeraada ziyaadatulyaa ya-daasaa dheeraada facallala sida qabacthara facallala maxaa dheeraada alifta u dambayda keliya aljamalu dakmu owrka weyn ziyaadatlalif alifta u dambaydaa dheeraada asmaaun haadihi asmaaun waa asmaa ulxiqat bikayrihaa kayrkeed la haleeshiyey fi lagu haleeshiyey biziyaadatin bisababi ziyaadatina loogu haleeshiyey ziyaadadaasoo waqacad dhacday fiiha asmaada dhexdeeda wuxuu leeyahay waa asmaa xaraf ama laba xaraf ama saddex xaraf lagu ziyaadiyey si ay uga daba tagto asmaa ayada ka usuul badan ficilka soo mulxaq ma lahayn hulaahi xaraf lagu ziyaadiyey oo rubaaci ka daba tega rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey oo khumaasi ka daba tega sooma lahayn ismaadun ilxaaqaas waa leedaha marka ziyaadada afcaasha waxay u qaybsantay ziyaadatun limacnan wa ziyaadatun lililxaaq sax ismaadana waa sidoo kale ziyaadatun limacnan wa ziyaadatun lililxaaq hadda wuxuu ka hadlaa ziyaadadii hee ilxaaqa athulaathiyu lmulxaqu birubaaci thulaathi rubaaci laga dabageeyay muxuu ula jeedaa isimkan hulaathiyu lusuul ayuu ahaa hal xarafaa lagu daray si uu rubaaci uga daba tago marka wuxuu ka daba tega oo mulxaqu calayhiga ah waa rubaaci mujarada la soco isaguna thulaathiyu lusuul ahaa hal xarafaa lagu daray markaasuu wuxuu rabaa inuu ka daba tago rubaacigii mujaradka ahaa mafhuum soo ma ah faclal jacfar mulxaq miya mase mulxaqu calayhi waay kan ya mulxaqu calayhiga waa midka la rabo in laga daba imaado waaye ilan waa rubaaci mujarad ahe eh. ulxiqa bihi isaga waxaa la haleeshiyey oo ka daba yimid jawhar biziyaadati lwow waxaa asalkaana maxay ahaayeen jiimka iyo haada iyo ra'da hal xarafaa lagu ziyaadiyey oo waawda waxaana loo ziyaadiyey lililxaaqi bijacfar dayqam waa ismun min asmaa'i alasad ismun min asmaa'i alasad dayqam min addaqmi ayaa laga keenay daadka iyo qaynka iyo miimka waa usuul ya-daasaa la ziyaadiyey lililxaaqi bijacfar jacfar si uga daba tago jadwal waa keliga oo biyuhu ay maraan jadwal jadaawil aana lagu jamciyaa min aljadri aa laga keenay waxa dheeraadka ah waa waawda ziidat ilwaaw lililxaaqi bijacfar biziyaadati ilwaaw racshan waa laleemada waxaa la ziyaadiyey nuuntaas lililxaaqi bijacfar biziyaadati nuun mahdad waa ismu imra'atin haweeney magaceeda labada daal mid ka mida ah ayaa zaa'ida lililxaaqi bijacfar mahdad bitadciifi alcarfi alakhiir fuclul rubaaciga mujaradka ayuu ka mid yahay sax ila rubaaciga mujaradkaa meeqa wasanuu lahaa shan wasanuu lahaa faclal fuclul ficlil ficlal waxaasoo dhan waa laga daba tegi doona haddii laa yihahdo fuclul sida burhun oo kale maxaa ka daba yimid ulxiqa bihi waxaa ka daba yimid duklun mudacafan duklul oo mudacaf ah yacni laba laam wata min adukhuula laga keenay daalka iyo khaada iyo laamtu waa usuul hal laamaa la ziyaadiy lililxaaqi biburtun burtun si uga daba tago wamaa huwa duklul waxaa la yidhaahdaa fulaanu duklulu fulaan hebel waa hebel saaxiibkiis idaa kaana saaxibuhu aladii yaxtafidu bihi sirah idaa kaana hadduu fulaankaasi yahay saaxibahu saaxiibkiisa alladii saaxiibkaasoo yaxtafidu bihi sirahu sirtiisa uu ku qarsado markaasaa waxaa la yidhahda fulaanu duklu lifulaan ficlil wuxuu ka mid yahay rubaacigii mujaradka ahaa sida zibrij oo kale maxaa ka daba yimid marka zibrij hadda waa soo marnay sax wama huwa zibrij ya jamaaca ya man yadri ya marada dunteeda ah. dhogorta eh. zibridge macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid ah e eh. dahabka waa loo isticmaalaa axsanta aziina waa loo isticmaalaa sax waa ulxiqa bi waxaa ka daba yimid rimdid ayaa ka daba yimid rimdid wamaa huwa rimdid rindid wuxuu yahay intaynaan sheegin xarafka ilxaaqa loo ziyaadiyay waa xarafkee labada daal mid ka mid ah tusaale ahaan daalka dambe liannahu min aramaadaa laga keenay dambaska daalkan dambe ayaa waxaa loo ziyaadiyey lililxaaqi bizibrij warimdidu aramaad almutanaahi fi lixtiraaq waa dambaska aadka u gubtay ee waxaa la yidhahdaa rimdit ficlal sida dirham oo kale ulxiqa bihi waxaa laga daba keenay cif yar biziyaadati e biziyaadati maada ya jamaaca cif yar xarafka dheeraadka oo ku jira waa kee ya ya-da ra-da ma noqon kartaa ya xarafka dheeraadka inuu raada noqdo suuragal ma tahay maxaa dhacay ya cataraa laga keenay haye haddaan la haddii lagu yidhaahdo may catara lagama keenin markiisii hore wuxuu ahaa cataya raadaasaa dheeraad maxaa xadida marka raada inay zaahid noqoto inuu muqaabaleeyo ay hadda waa muqaabalayna maxaa dhahay cifyan mid kastoo ka mid a xaraf asal u muqaabalayna ra'dan waay waxay muqaabalaynaya zibrij jiimkeeda ha haye ya-da saddex asal raacday marka waa zaa'id waa sax maxaa kale shaqadan inaysan zaa'id ahayn wax kaloo tusinaayo ma yaallaan meesha mise shaqo guriga u qaadanayseen ay shaqo guriga loo qaato khirwac marka cifyar waa boorka algubaar khirwac asna waa dheeraad waxaa oola jeedaa hal xaraf oo dheeraada ku jira oo ah waawda ziidat ilwaaw lililxaaqi bililxaaqi bidirham lililxaaqi bidirham wاlkhirwac kulu nabtin daciifin yatahanaa waa nabti kasta oo daciif ah oo jiljilicsan oo laalaabma ayaa waxaa la yidhaha khirwac aلthulaathiyu اlmulxaqu bاlkhumaasi hulaathi khumaasi laga dabageeyey muxuu la jeedaa hadda waxaan soo marnay maxay ahaayeen hulaathi hal xaraf lagu ziyaadiyey si uu rubaaci uga daba tago soo ma ahayn haddana waa hulaaثi laba xaraf lagu ziyaadiyey lililxaaqi bilkhumaasi si uu khumaasi uga daba tago usuushiisu marka waa saddex laba xaraf a lagu ziyaadiyey tusaale ahaan si uu safar jal uga daba tago mafhuum soo ma aha facallal sida farasdaq soo khumaasiyuul usuul ma aha oo mujarad ah waxaa ka daba imaan doonaa ulaai hulaasia ka daba imaanaa <coughs> waa inuu wato laba dheeraad ah ilaa hadduu ulaai yahay hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo khumaasi ma ka daba tegi karaa maya waa in marka laba lagu ziyaadiyo ulxiqa bihi asaga waxaa laga dabageeyey cathawthal ayaa laga dabageeyey biziyaadati hee biziyaadati lwaaw wa ixda thaayn cathawthal marka waa facawlal wasankiisa maya waxaan dhihi lahaa casawsal wasankiisa waa facawcal calaa wasni facawcal alkaiiru laxmi qofka hilibka badan alrikhwu ee dabacsan ficlallun sida qiracbun waa khumaasiyu alusuul isagana waa wada usuul ulxiqa bihi waxaa laga daba keenay irdabun ayaa laga daba keenay irdabun irdabun wasankiisa waa ifcallun ifcallun waxaa asalka ah waa ra'da iyo daalka iyo labada ba mid ka mid ah maxaa dheeraada markaas hamsada horena waa dheeraad labada ba mid ka midana waa dheeraad irdabun calaa wasni ifcallun wa huwa mikyaalun liahli misra waa mikyaal aalad reer masr ay wax ku beegtaan baa waxaa la yidhaha irdabun athulaathiyu lusuul thulaathiga usuushii saddex ay tahay mulxaqun bimasiidi rubaaci oo masiid rubaaci laga dabangeyey hadda waxaan soo marnay maxay ahaayeen markii hore waxaan soo marnay thulaathi lagu ziyaadiyey hal xaraf oo ka daba tegaa rubaaci mujarad ah rubaaci wuu ka daba tegaa mujarad buu ah mase maziid mujarad haddana waxaan soo marnay thulaathi laba xaraf lagu ziyaadiyey oo ka daba tegaaye khumaasi mujarad ah meeshaana wuxuu kaaga sheegaa thulaathi lagu ziyaadiyey laba xaraf oo ka daba tegaa rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey saasaa loo fahmayaa waa hulaahiyu lusuul laba xarafaa lagu ziyaadiyey mulxaqu calayhigana mujarad ma aha hadda waa rubaaciyu lusuul hal xarafaa lagu ziyaaday markaasuu wuxuu noqday khumaasi idan mulxaqu waa hulaathi laba xaraf lagu ziyaadiyey mulxaqu calayhigana waa rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey saa loo fahmayaa ma fahamteen athulaathiyu lusuul mulxaq bimasiidi rubaaci thulaathiyu lusuul oo masiidu rubaaci laga dabageeyey rubaaci wax lagu ziyaadiyey rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey markaa rabto thulaathi inaad ka daba keento hadda thulaathiga waa inaa laba xaraf ku ziyaadiso maxaa ka mid ah facawlal sida xabawkar wahiya addaahiya waa musiibada waxaa dheeraadka ah waa waawda xabawkar waa calaa wasni facawlal waxa dheeraadka ah waa waawda xabawkar marka waa midkii mulxaqu calayhiga aha la soco waa rubaacigii halka xaraf lagu ziyaadiyey oo laga daba imaanayay saa ula soco waa masjidu rubaacigii ulxiqa bihi asaga waxaa ka daba imaana xabownan ayaa ka daba imaana xabownan isaga laftigiisu waa facawlal laakiin facawlal ha ahaadee labadiisa laa mid ka mid ahaa zaa'id ah xabownan marka waa mulxaqun bixabowkar biziyaadati alwaaw maya biziyaadati ixda nuunayn labada nuun mid ka mid ah waawdu marka ma noqon kartaa zaa'id le lilxaaq ma noqon kartaa maya sababta waxay ku aaday xarafee zaa'id ah wamaa huwa alxabownan calamu waadin faasilkaa sax maaha marka ama in la yihahdo calamun waa qof calamkiis waa noqon kartaa laakiin waxaa fiican in faasilo laga dhaafo la yihahdo calamu waadin waa waadi magaciis xabownan waa ismu waadin waa waadi magaciis fucluul sida cusfuur cusfuur waxa dheeraadkaa ah, maxay yihiin waawda waa rubaaci hal xaraf lagu siyaadiyey soo maaha ulxiqa bihase waxaa ka daba imaanaa buhluul ayaa ka daba imaanaa buhluul isaga laftigiisu waa fucluul laakiin labadiisa laam haddee sida cusfuur labadiisa laam ay asal u isaga asal uma wadaaha midaa dheeraad ah buhluul waxaa dheeraadka ah waa waawda iyo labada laam mid ka mid ah cusfuur ayib waawda miyaa lililxaaq loo ziyaadiyey mase labada laam mid ka mid ah lililxaaq loo ziyaadiyey labada laa mid ka mid ah waawd ilxaaq in loo ziyaadiyey maxaa diidaa xaraf zaa'ida oo cusfuurahay muqaabalayne xarafka ilxaaqa loo ziyaadiyeyna xaraf dheeraada inuu muqaabalaye lama rabo waa inuu xaraf asala ku aado wاlbuhluulu aljaamicu likulli khayr rajulu buhluul idaa kaana jaamica likulli khayr ninka aadka wanaagsan oo sayidka ah waxaa la yihahdaa buhluul walahu awsaanu kahiira wuxuu leeyahay awsaan badan oo mulxaqat bigayrihaa oo keyrkeed la haleeshiyey yacni hulaasiga ula jeedaa walahu hulaasiga awsaanu kahiira buu leeyahay mulxaqat bigayrihaa alrubaaciy اlusuul rubaaciga usuusha almulxaq bimasiidi اlkhumaasi ee masiid اlkhumaasi la haleeshiyey muxuu la jeedaa waa rubaaciyu alusuul usuushiisu waa rubaaci laba xarafaa ku siyaadine si uu uga daba tago masiid ulkhumaasi masiid ulkhumaasi macnihiisu wuxuu yahay waa khumaasi hal xaraf lagu siyaadiyey markaasuu wuxuu noqday sudaasi haddii aan rabo inaan rubaaci ka daba keeno waxaa laga maarmaana rubaacigaas mujaradku inaan ku siyaadiyo meeqo xaraf laba xaraf si uga daba tago idan mulxaqu calayga waa masiidun bixarfin mulxaqana waa masiidun bixarfayn fucaliil sida khusacbiil waa sheeka baraleyda khusacbiil wasankeedu waa fucalliil maxaa dheeraada haddaba ya'da waa khumaasi ya'daas lagu ziyaadiyey markaasu wuxuu noqday sudaasi maxaa ka daba yimid ulxiqa bihi asaga waxaa laga daba geeyey qushacariira ta'daas marka muusan xisaabsanin ilan ta'daas haddii la xisaabiyo khusacbiila iyo qushacariira inay noqdaan la rabaahe ayb qushacariir markiisii hore wuxuu ahaa rubaaci mujarad ah oo waxa asalka waa qaafka iyo shiinta iyo caynta iyo labada ra' mid ka mid ah maxaa lagu ziyaadiyey haddaba ya-dana waa lagu ziyaadiyey labada raa mid ka midana waa lagu ziyaadiyey ra ma noqon karto waxaa ula jeedaa ya-da ma noqon karto zaa'id lililxaaq ilaan waxay ku aadee fucalliil ya-deeday ku aadee waxa lililxaaqi loo ziyaadiyey markaas waa kaya labada raac mid ka mid ah ilaan ayadaa xaraf masala muqaabalayna taada xisaabta ku darin ayada wallahu aclam markaas ka joogo